go-a la kala bedelayo ayaa waxaa sii raacsanayd markuu yihi yuxawilu ridaahu min yamiinihi ilaa shimaalihi wamin shimaalihi ilaa yamiinihi wayajcalu aclaahu asfalahu wayatrukuhu ilaa an yanzicahu maca hiyaabihi wayafcalu الnaasu mila dalik intaasaa ku oo tilmaamaysa gu-ii la kala bedelay in sidaa lagu daynayo ilaa inta qofku ta iska bixinayo saasuu u bedelnaanayaaye marka markaa salaadu dhammaatay isla markiiba sidiisii laguma socnay oo yatrukuhu ilaa an yanzicahu maca hiyaab yani markii uu qofku dee le dharka weligii ma xidhnaanayo kolley mar iska bedeli marka markii inuu dharka iska bixiyo ama da iska bixin laha u nasan lahaa markii iska bixinta waktigeedii ay gaadhada uu iska bixiyo marka dambuu xidhuunbuu sidii caadiga u xidhanayaa wayafcalu nnaasu mila daalik baa markaa kusii jirtay dadkuna saasoo kale ayay yeelayaanoo marka imaamku uu go-a bedelo dadkuna way kala wada bedelayaan iyaguna wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala kitaabu اljanaa'iz halkan musanifku raximah اllahu tacaala wuxuu kaga warrami doonaa janaasada iyo axkaamteedii isagoo inoo faahfaahin doona qofka marka uu xanuunsado waxaa dadkii la gudboon sidoo kale markuu geeriyoodo maxaa iyadana axkaam imanaysa oo ay siday markaa u kala horeeyaan uu inoogu tartiibin doono munaasibada keentayna kolley horena waynu u baraarujinay dhowr jeero hore kutubtii hore waynu kusoo aragnay munaasabadu waxa weeyi dee salaad baa ku jirta oo salaaddii meydka lagu tukanayey ayaa halkan ku dhex jirta sidaa daraaddeed ayaa markaa halkan markaa kitaabu salaad loo raaciyey kitaab mustaqilaana laga dhigay maadaama axkaam fara badan ay meeshu tahay aanay salaad keliya ahayn dee waxa weeyaan meydkii waxyaalihii u ay badan yihiinoo waxaasoo dhanna halkan lagaga hadli doono kitaab mustaqilah oo kitaabu salaad ku xiga ayaa laga dhigay wuxuu yihi baabu maa yufcalu bilmeyit baabka koowaad wuxuu ka warramayaa qofku markuu geeriyoodo maxaa sidee lo odhanaya maxaa lagu samaynaya waxyaalaha ugu horeeya ee lagu samaynayo waxaanu ka horreysiin doonaa marka uu qofku xanuunsanayo axkaam ku tacalluqda wuxuu yihi musanifku raxmat ullaahi calayhi yustaxabbu waxaa la jeclaystaa likulli qof kasta waxaa u fiican an yukira inuu badiyo min dikri اlmowt xuska geerida inuu qofku badiyo ayaa u fiican oo de waxay arintaasi ka taageeraysaa u diyaargarowga oo shaygii markaad xasuusan tahay wax kugu soo socda inuu yahay de waa isu sii diyaarinaysa inaad isdhigata meesha ka baxaysa laakiin haddii aanad in badan isxasuusinin qaflad baa kugu dhacaysa oo qalbigaagu wuu mooganaanayaa kadibna wuxuu ku mashquulayaa wax aan raasamaal ahayn waxaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yihi sida sunanta ku sugan akiruu min dikri haadimi ladaat badsada ma badiya xuska ma xasuusashada macmacaangooyaha oo geerida nabigu calayhi salaatu wasalaam ugala jiro markaasaa weliba riwaayaadka qaarkood waxay ku sii dareen fainahu maa dukira fii kaiiri ilaa qalalah walaa qaliili ilaa kaara mowdku laguma xuso wax badan haddii lagu xuso wuu yareeya haddii wax yar lagu xusana lagu xasuustana wuu badiyaa bal hadda u fiirso labadaa shaqaba isagunbaa qabanaya wixii badnaana wuu yareeyaa wixii yaraana wuu badiyaa maxaa loogala jeedaa haddii maalqabeen aad tahay oo ilaahay xoolo badan ku siiyey ood geerida xasuusato dee waxaad ogaan xoolahan inaanay kuwaagiiba ahay intaad adigu ka isticmaalaysaa wax yar inay tahay waxaan faraha badane aad haysato ayaad ogaanaysaa waxaani markaa bilaa macni bay kula noqonayaan wixii badnaadeed haysatay waxba la-aan buu kula noqonaya maa dukira fii kaiirin ilaa qallala walaa qaliilin ilaa kaara haddii aanad maalqabeelha inaad waxoogaa yar haysatana de intaasaaba kula badanayso wallahi intanba inaad wada calfan ilaahay baa og baad odhanaysa intanba adigoon dhammaysan lagaa qabto ayaaba laga yaaba markaa intii yaraydna wuu kuu badinaya intii badnaydna wuu yaraynaya qof kasta markaa inuu de geerida xuso ayaa laga doonayaa xadiidkii istixyaaga sheegayey sanadkiisa culamada qaarkood ay ka hadlayeen istaxuu min allahi xaqa alxayaa istaxyuu ama istaxuu waxaa ku jirtay an tadkura almowta walbila xishoodka xaqa ah ee dhabta ilaahay subxaana wa tacaala laga xishoonaya waa in qofku uu maaragtay xasuusto geerida iyo dhammaadka in dadku ay dhammaanayaan wa an yacuuda almariid kale oo u qof kasta qofka xanuunsanaya inuu booqdo qofuu garanayo qof aanu garanayn bal xataa ka gaalka ah ee dimiga ah waayo adiga laftaada wax kaaga kordhaya oo ogaanaya de inaad adiga laftaada halka ku dambaynayso bani aadamkii digdigtahaye imika xumadin ba magaalada ku jirta kalincun baa ku qarinayso fayras yar unbaa ku gelayo khalaas awoodahaagii oo dhambe way baaba-aya dumaysa hal mar waxaynu ku soconnaaba inuu luطfi ilaahay subxaanah watacaala iyo naxariistiisa yahay baa dareemaysa marka in la tago meelaha dhakhaatiirta iyo dadku jiifaan qofku toddobaadkii maalin iska soo maro xabaalahana booqdo dadkaa markaa xanuunsanayana soo booqdo soo maro ayaa fiican waa xaqa iyaguna kugu leeyihiin adigana waanay kuu tahay nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam xaqu lmuslimi cala lmuslimi hamsun fii lafdin sittun idaa marida facudhu baa ku jirtay markuu xanuunsado booqo oo waa qofka muslimkii kugu leeyahay gaar ahaanna baa la yidhi qofka weliba qaraabada ah. oo isaga weliba waa wadbadsanaysa de maarata kuwan kale qofkii ma jeclaysanayaan culammadu inaad da dul taagnaata qofkii markaan adigu dadkii u shaqaynaya u khidmaynaya aanad ahayn waad soo yar booqanaysaa in badan ma taagnaanaysid waad ka tegeysa haddana waxoogaa kadib maalin kadib laba maalmood kadib baad ku soo noqonaysa lakin haddii qofku de qaraabadaadii uu yahay de waxa weeye markaad ka yar tagtaba haddana waad ku soo noqonaysaayo adiga de markaa imaatinkaagii lama dhibsanayo wuxuu yihi in rajaahu qofkii markaa haddaba dul timaado saddex xaalo mid baad ku arkay in xaaladiisu kula fiicnaato oo nin ka soo kacaya uu kula ekaado iyo in uu kuula ekaado nin xaaladiisu culus tahay oo aad uga baqanaysa inuu ku tago iyo inaad aragtaba da in ninkan sakaraadkii hayo naftiiba hayso saddexdaa mid buu noqonay aad rajaynayso iyo mid rajadaadu ay xun tahay iyo midba aad arkayso inuu de waxa weeyaan nascigii dambe ama sakaraadkii uu ku jiro kii hore uu ku bilaabo wuxuu i fain rajaahu hadduu rajeeyo yacnii uu xaalad fiican ka arko inuu ka soo kabanayo ay la noqoto dacaa lahu wuu u ducaynayaa oo ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayuu ku ducaynayaa laa ba'sa tahuurun in shaa allah iyo maaragtay waxa wey caafaaka allah iyo waxyaalahaasuu markaa kula hadlay ku odhanaya wansarafa waanu iska tegaya saynu sheegnay ma raagayn ila waa qof xanuunsan iyo loo khidmaynayo dad fara badan ay imanayaan oo kolba qof u imanay wain khaafa calayhi haddii uu u cabsado oo yacni rajo fiicani aanay meesha jirin wain khaafa caleyh hadduu uga baqa an yamuuta inuu u dhinto xanuunkan ragabahu fi tawba wuxuu jeclaysiinaya ku boorinaya towbada walwasiya iyo inuu dardaarmo dardaaran la-aan dee qofku inuu dhintaa ma fiicno marka inuu dembiyadiina ka toobad keeno dardaarankiisiina qoro ama maaragtay dee afkaba uu cid uga sheego markhaatigooda la aqbalayo ayuu ku boorinaya wa in ra'aahu manzuulan bihi haddii uu arko ninkan in lagu soo degay oo yani sakaraadkii u hayo wajahahu lilqiblati xagga qiblada ayuu u jeedinaya qibladaa loo jeedinayaa marka la dareemo qofkii in naftu ay hayso oo dhinaca midig baa loo jiifinaya isagoo qiblada u jeeda hadday adkaato dhinaca bidix baa loo jiifinaya hadday adkaato dhabarkaa loo jiifinayaayo lugihiisa ayaa xagga qiblada xigay haddii madaxiisa la soo yertaagi karna waa la soo taagay oo de waa qibladeenni weeyaan qibladu haddaynu noolnahay haddaynu dhibannaba waana de ashrafu ljihaad dhan loo jeediyo meydka qofkan markaa sakaraadka u hayo dee waa dhankii ugu markaa sharafta badnayd waxaa laga yaabaa wakhti salaadeed inuu soo galo oo dee qalbiga uu ka tukanayo kolley si unbuu ugu baahan qibladii inuu isaga jeedo oo xagga qiblada loo jeediyo ayaa habboon walaqanahu qowla laa ilaaha ila allah waxaanu dhegta ugu ridaya oo carabkiisa u laqimaya carabku u marinaya hadalka laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah marka waxa la yidhi culamadu waxay ihahdeen agtiisu laa ilaaha ila allah ka odhanaya kuma odhanayo laa ilaha illa allah dhe ma shahaado kuma odhanayo oota qofkan xaaladiisu adag tahay laakiin laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah saasuu odhanayaa haddii markaa uu arkay isagoo hal mar laa ilaaha illa lah yidhi uu aamusaya oo de waxaa la doonayaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha illa allah dakhala aljanna wacdigaas ballanqaadkaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay ayaa lala eeganaya marka hadduu mar laa ilaha illa lah yidhi hadal dambe mar haddii ninkan xaaladdu adag tahay waxba yaan lala hadhadlin wixii loo qabanaya ha loo qabto sidii loodhanaya hala yidhaahdo laakiin ha la daayo hadii dee ay noqoto isagoo la ilaha illaa igu dambeysay sidaa ha ku tago laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ayaa iyaduna xadiid saxiix ku sugan ee ku soo aroortay dadkiina markaa mawtada mawtadiinna meytidiinna laa ilaaha ila allah u laqima marka dee meydkii markuu dhinto qofka xooloo laqimi maayee laqinuu mawtaakum waa biictibaari maa sayakuun waa sida xaaladiisu ay noqonayso oo de waa qofka muxtadarkaa ah weeyaan xaggii geerida u socdo laa ilaha ila allah ulaqim wuxuu yihi sheekhu markaa suuratu yaasiin in lagu akhriyana iyadana xadiis baa ku soo arooray culamada qaarkood ay tasxiixiyeen sida ibnu xibbaan oo kale iyo iqra'uu calaa mawtaakum yasin yaasiin ku akhriya meytidiina ma dadkiina markaa dee dhimanayo waxaa loola jeedaa man xadarahu lmowt sida laqinuu mowtaakum oo kale weeyaanu waa tan soomaaliduna malaha gunaanad bay tidhaahdaa oo dee ayay ku akriya wuxuu ihi faidaa maata qofkii hadduu geeriyoodo ustuxiba waxaa la jeclaystaa liarfaqihim bi halkan markaa waxaa ka bilaabmaya qofkiioo geeriyooday intaasi ahayd qofkii xanuunsanayay ee la dul yimid xaaladiisii sidii markaa laga yeelay haddii haddaba geeridii ay timaado xaqi uu ku yimaado ustuxiba waxaa loo jeclaystaa liarfaqihim bihi yani arfaqi qaraabatii wey dadkii qaraabadiisa ahaa koodii ugu dhibirsanaa ee qofkan ugu naxariis badnaa isugu dhowaayeen an yuqamida caynayhi inuu indhaha u laabo wayashudda laxyayhi labadiisa daanna soo geejiyo wayulayina mafaasilahu xubnihiisa laabatooyinkiisana dabciyo wayakhlaca hiyaabahu maryihiisana bixiyo wayusajiyahu bihawbin marana ku markaa uu huwiyo wayajcala calaa baطnihi xadiidan calooshana uu markaa bir u saaro aw tiinan ratban ama dhoobo qoyan ayib wuxuu yihi sheekhu markii meydkii qofkii muxtadarka ahaa uu gero naftu ay ka baxdo oo la hubiyo inay naftu ka baxday sida uu inoo tilmaami doono inoo sheegi doono waxaa la sameynayaa arrimaha cidda samaynaysaana waa ayo waa ciddii ugu dhoweyd ay isugu fiicnaayeen qaraabada dadka qofka isugu fiicnaayeen ugu naxariista badnaa ayaa sidaa samaynaya indhahaa loo laabayaa marka koobaad oo de qofku marka naftu ka baxdo indhihiisii naftii bay raacayaan sidii nabigeenu alayhi salaatu wasalaam u sheegay xaydhii cadday ayaa markaa soo baxaysa indhihii markaa way u kala haynayaa qofku in markaa indhaha loo soo laabo oo lagu soo rogo markaa baadka xiribta lagu soo rogo ayaa markaa eh, qodobka koowaad oo noqonaya si aanu de qofkii u foolxumaano looga nehe labadiisan daanna wuu soo gii u soo xidhaya oo maro ayuusaa madaxiisa kusoo xidhayaa halkan markaa si aanu afka u kala qaadin ayuu markaa kusoo xidhaya intu saa isugu soo qabto ayuu maro markaa ku xidhayaa oo iyadana waxaa laga ilaalinaya inuu markaa afkiisu uu kala qaadmo oo deetana ay xasharaadka iyo wixii lamidkii ay galaan xubnihiisana waa la dabcinaya oo intuu diiran yahay ayaa dee laabatooyinkiisii la laabayaa si aanu hadha u tawafino qof qalalanoo markaa dee aan la laabi karaynin on la wadwadi karaynin si aanu u noqonin oo marka waxa weya haddii laaba laysaado aan loo jabinin ayuu marka intuu diiran yahay ayaa markaa la celcelinaya gacmihiisii lugihiisii jilibkii ilaa markaa bawdadii baa lasoo laabaya caloosha lagu soo laabaya haddana waa la kala fidinaya maryihiisiina waa laga saarayaa go' baana la huwinaya maryihii uu markaa ku geeriyooday waa laga bixinaya waxay yidhaahdeen de maryahan wuu ku sakaraadayayo sakaraadayayoo markaa way way gubaysaayo inuu hore isu bedelaa laga yaabo dharkan uu ku dhididaye dee sakaraadku uu ku hayay waa in laga bedela bay yidhaahdeen waxa markaa ka hor istaago dhagax yar ama bir yar maarata culaysleh ama dhoobo ayaa markaa caloosha loo saarayaa si markaa eh, uga ilaaliyo inay markaa kor soo kacdo musxaf iyana wuu ka ilaalina kitaab quraana iyo inuu saaro kitaab kale muxtarama waxoogaa ihaanaysi baa ku jira baa laga ilaalinaya wuxuu ihi wayusaaricu qadaa'i daynihi watawasuli ilaa ibraa'ihi minhu wayusaaricu wuxuu qofkaasi markaa u degdegi waa sunno kale uune ilaa qadaa'i daynihi qofkan deyntii lagu lahaa in la bixiyo si degdega loo bixiyo hadduu xoole ka tegay haddii kala daga ay dadkaa muslimkii ka bixiyaan watawasuli ilaa ibraa'ihi minhu iyo inuu uu markaa ka ergeeyo oo uu yani yani tawasulku waa inuu yani waddo kastoo u mari karayo u maro ilaa ibraa'ihi minhu in laga saamaxo inuu gaadho saamaxaad yani markaa waa inuu u dadaalo unbaa markaa loogala jeeda tawasul markaa yani wuxuu isku kalifaya isku taxallujinayaa inuu gaadho saamaxaad haddii maalan dee cid ka bixinaysaanay jirinoo isaguna aanu xoole ka tegin oo dee waxaa xadiidku uu tilmaamayay nafsu اlmumini mucallaqat bidaynihi xataa yuqdaa canhu nebigu alayh الsalaatu wasalaam ninkii war wax daynama lagu leeyahay uu inta ku tukan la yihi laba dinaar baa lagu leeyahy haddaba tukan maayadii ku tukada buuli markaa waa halis wey markaa sida ugu dhaksaha badan ciddii dayn ku lahayd in ama loogu gudo ama markaa saamaxaad looga qaado ayaa eh, lagu dadaalay wa tafriqati wasiyatihi waxaa kale oo uu ku dadaalayaa inuu bixiyo oo u qaybiyo waxyaalihii uu dardaarmay nufuud baa nuskhadayda ku qoran nufuudi wasiyatihi yani inay fusho dhib ma laha laakiin tafriqadaas ayay nusakhdu u badan yihin iyo kuwa matbuuciiba wa tafriqati wixii u dardaarmay in la qaybiyo oo dee dadkii markaa loo dardaarmay la siiyo khayrkaa loo degdegayaa tacjiilan lilkhayr wey wayubaadaru waxaa loo degdegayaa ilaa tajhiizihi diyaargarayntiisa meydkii in la diyaargareeyo oo dee aasidii loo diyaariyo ayaa lagu dadaali oo loo degdegayo taasina iyaduna dee sunno weeye ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qad maata mid dhintay faj'atan ama fujaa'atan sikadiis ah mowtulqafle ku dhintay fa yutraku waa la dayn liyutayaqana mowtuhu si geeridiisa loo yaqiinsado qofkii waxaa loo degdegayaa diyaarintiisa iyo aaskiisa oo dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ina faray in la dedejiyo oo waa kii yihi geerida maxaa janaasada la degdega maxaa yeelay hadday wanaagsan tahayna khayr baad u gelbinaysaane u dedejiye hore u gaadhsiiya hadday xun tahayna shar baad iska dhigaysaan iyadana la degdega marka in la degdego oo hore loogu markaa diyaariyo hore loo aaso weey haddii laakiin qofku mawtulqaflo uu ku dhintay sikadiis ah uun xaaladda iyadaa waxaa waajiba in ta la hubinayo inaan la aasin horta wixii la hubiyo oo calaamadihii la eego imika dhakhaatiirtiibaa xaqiijin haddii qofku meel aan dhakhtar joogin ay arrintani ku qabsatana calaamaday sheegeen culamadu gomadaa hoose oo dabcaysa way sheegeen halkan kafka oo kala baxaya halkan oo iyaduna kala baxaysa way sheegeen waxay sheegeen sanka oo qalloocsamaya waxay sheegeen halkan dhafoorku iyaduna godanaysa sudqigaas oo markaa god noqonayo markaa hoos u dhacay waxaa kalooy sheegeen hadduu rag yahay khusyataygiisii ama xininyihii baa kor u kacay w iyadoo haraggii iska soo laalaado ayay markaa kor ay markaa u xaroonayaan marka iyaduna waa calaamad ka mid ah calaamadaha qofka xaqiiqatan uu u geeriyooday marka maxaasan loo samaynaya de waxaa la hubinaya inuu geeriyooday laga yaay qofkii oon iska aasto taasna arrinta halisteeda la wey marka inaad calaamadihii barato le waa kuu qabsan karta adigoo meel cidlaa ah joogo aan dhakhaatiiri joogin in markaa calaamadahan culamadu ay sheegayaan iyo waxyaalahan iyo de adday imanka dhakhaatiirtu kale soo kordhiyeen iyo eh, in qofku waxyaalahaas iska barto aad iyo aad bay eh, muhim u tahay maxaa yeelay de qofka aad laad la kulmi karta markaad la kulantana waajib bay kugu noqonaysaa in hawlahan la sameeyo oo dee la diyaargareeyo la aaso aasidiina ma samayn kartid ilaa ad hubsato qofkii inuu geeriyo waxad ku hubsanaysa markaa waa inaad barato oo calaamadihii uu qofku fahmo baabu asli اlmeyit wuxuu halkan musanifku raximah اllahu tacaala uu ka gelayaa arrimihii meydka u waajibayey oo afar arrimooda ayuu markaa siday u kala horreeyeen uu inoogu tartiibin doona kii ugu soo horreeyey ayuu ku bilaabayaa oo maydhigii waa la maydhayaa haddana waa la kafanayaa haddana waa lagu tukanayaa kadibna waa la aasaya waa afarta waajib wey markaa gasligaa uga horeeya wuxuu yihi baabu gasli lmeyit wa gaslu lmeyiti fardu cala lkifaaya qofka meyidkaa in la maydho waa fardu kifaaya waajib wey fardu kifaya waxaa loola jeedaa dadkii si guud buu ugu wada waajibaya deetana qayb kamida ah ayaa laga doonaya arrintii inay qaybtaasi samayso intii kale ma laakiin hadday iska wada daayaan oo meydkii uu dayacmo way wada dembaabayaan fardu kifaaya ma wuxuu ku yahay qaraabadiisoo keliya iyo ciddan ka agdhowe xigtadiisa ah. mise waa cid alla cidii ka warqabta ninkan geeridiisa waa cid alla ciddii kawa ka warqabta ninkan inuu hebel baa geeriyooday warkaasaad heshay qof kasta oo markaa warkaas uu gaadhay oo dee gacan ka geysan karaya faralkani wuu saaran fardu kifaayo wuu saaray marka haddii deetana dee intii qaraabadiisa ay u qumto ama cid in kamidiiba ay arrintii samayso ciddii ogaatay geeridiisao dhan uu ka dhacay haddii laakiin cidiba ay samayn weydo cidiba ay maarata meydkii eh, diyaargarayn weydo uu dayaacmo qaraabo iyo kayru qaraabo waa la dembaabay cid alle ciddii geeridiisa ogeyd ee awood u lahayd inay markaa wax ka qabato ee ka qaban weyday oo dhami cid markaa dambaabtay ayay noqonaysa de asliga nabigu alayh الsalaatu wasalaam waa kii faray dumarkii iksilnahaa mucaiya xadiidkeedii maydha amarkaasi dee wujuub u faa'ideynaya waana ijmaac oo muslimiintu ay ku ijmaacsan yihiin wujuub gasli almeyit اlmuslim meyidka muslimkaa in la maydhaa inay waajib tahay way ku ijmaacsan yihiin haddaanu isdilin ka isdilayna innaga waa inoola midun oo kii isdilay laftiisa in la maydhaa way waajibaysaa uno iyada ka de kaa kalunbu la mid yahay lan kanba waxaa loo maydhayey qof mustina oo xuquuqi nugulaba kana waa sidii oo kale an yatawalaahu abu wuxuu halkan markaa ka gelayaa markaynu ogaanay inuu fardu kifaaye yahay oo xukunkii aynu garanay haasilulmeyit meydka yaa maydhay meydka yaa maydhay meydkii dee ama rag buu noqonayaa ama dumar sidoo kale waxaa dhici karaysa inuu mid gaalaba noqdo isaga markaa xaalad gaara ayaa laga dhigay musanifku si gaar uga hadli doonaa kii gaalka ah laakiin horta bal muslimkii aynuu kala qaadna rag iyo dumar wuxuu ihi wal awlaa ka mudani waa bilmayiti rajuli wey marka laga hadlayo meydkii ninka ahaa laga hadlayaa imika oo xagga dambaynu ka ogaan doonaa walow aanu halkan sheegin cidduu ka hadlayo lakin hadhow waynu ohan doonaa wain kaanat imra'ata deetana waxaynu ogaanayna markaa wii intii hore laga soo sheekeynayey inuu rag ahaa walawlaa sida cidda u mudan ee maydhiga tawaliyeysa maydhigani maydka u maydhaysa an yatawallaahu abuhu sida mudani waa inuu aabihii maydka aabihii waa inuu arintan isagu u qumo oo isagu u maydho uma jaddu haddaanu aabihii joogin ama ahl aanu ahayn mayri maydhi karayni ku soo xigaya uma bnuhu inankiisii meydka inankiisaa kusoo xigaya uma casabaatu kadibna casabadii kale siday de iyaguna dhaxalka ugu kala horreeyeen ayaa loo soo kala horeysiin marka waa maxay dee aabbihii baa lagu bilaabaya waxaa aabbaha loogu bilaabaya dee waa cidda ugu naxariis badan ninkan dee raggii baa maydha markaa raggii cidda ugu naxariis badani waa aabbihii inankiisa aabbihii baa uga naxariis badan nimaa dhashay kuma dhalin markaa inankiisu yoo jooga haddii aabbihiina uu joogo aabbaha ayaa mayriga xaq u leh isagaa maydhaya haddii aabbihii aanu joogin ama de maarata waxa weeyaan oo awowgii uu joogo maydhi karaya awowgiiba haddana xaq u leh oo inankii laga horreysiinay saasoo kale isaguna weeyaano dee waa waalidoo wuu uga naxariis badan yahay ilmihiisa markaa kadib bay markaa ubadkii meydku ay soo gelayaan meesha irankiisii kii ooga waxaasa soo gelaya haddii kuwaasina aanay jirin casabadii kale meydka walaalihii baa loo gudbaya dii walaalihii la waayo adeeradii walaalihii hadii la waayo walaalihii wixii ay dhaleen isagu adeerka u ah la waayo adeeradii haddii adeeradii la waayo ilma saasay ku soconaysa haddii markaa casabo la waayo casabadiina aanay joogin uma rijaalu aqaaribu raggii kale qaraabada ahaa un inaabtigii iyo waa qaraabo aan casabo ahayn marka iyagiibaa markaa meeshii soo gelay waxaa weliba fiican markaa arijaal aqaarib la joogo kuwa maxramka ay isku noqon lahaayeen hadday rag iyo dumar kale yihiin sida walaalihii xagga hooyo oo kale ayaa ka horeynaya inaabtigii iyo aqaarib saasaan idiin qoray uma rijaal aqaarib maanu qoray nusakdi inaa kala duwan waxaa ka tegaya daagastaniga way ku jirayaan uma rijaalu aqaaribu raggii aqaaribta ahaa waa kuwa aynu sheegay uma rijaalu اlأjaanibu marka kuwii aqaaribta ahaa la waayo ayay raggii ajaanibka ahaana ay iyaguna imanayaan kuwa ajaanibka waxaa loogala jeedaa dee kuwii aanay waxba isku ahayn ee dee maaratay islaamkuni uu kulminayo ayaa markaa dee ajaanibkaasi ay noqonayaano iyagiina halkaasay markaa ay ka soo gelayaan uma azawjatu intaaba haddii aanay joogin waxaa xaq markaa u yeelanaysa xaaskiisii uma nisaau laqaarib xaaskiisana waxaa kusoo xigaysa kusoo xigaya dumarkii kale ee qaraabadiisaa ayib ninkii saasuu usoo tartiibiyey raggii qaraabada ahaa raggii ajaanibta ahaa xaaskiisii oo xaasku way karta laakiin waxaa habboon ninki rag ahaa in rag maydho saas daraaddeed raggiibu marka raggii laga soo dhamaaday ayay xaaskiisu dumarkiiba ugu soo horeynaysa oo da way maydhi kartaayoo waa tii caaisha radi allahu tacaala canha lahayd low istaqbaltu min amri ma istadbartu maa aslahu ilaa waajhu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan dib ka ogaaday haddaan hore ka ogaan lahaa rasuulka dumarkiisubaaba maydhi lahaabay tii sidoo kale asmaa binti cumays radia allahu canha de abubakr sidiiq iyadaa maydhay abubakr sidiiq radia allahu tacala canhu iyadaa maydhay saxaabadiina way joogeen cidna kuma inkirin marka way maydhi kartaa dumarkii qaraabada ahaa iyadaa weliba ka horeynaysa oo dee iyadu jirkiisa waxay ka arki jirtay wax aanay ka arki karin dadka kale dumarka kale markaa iyadaa uga xaq yeelanaysa dumarkii qaraabadiisa ahaa iyaguna way maydhi karaan bay shaaficiyadu leeda waa laysku haystaa qolooyin waxay leeyihiin nin ragga dumar mayri maayeen xaaskiisa ma cid kale mayri mayso laakiin shaafici raxmat ullaahi caleyhi waradia canhu way mayrayaan buu yihi o dee way mayraya lakin waa in maxramiya ay ka dhaxayso waa inay maxram isu yihiin nisaa laqaarib ay maxaarim baa loola jeeda inaabtidii ma mayrayso iyo inadeertii laakiin waxa mayraya kuwii maxramka waa hooyadii inantiisii walaashii eddadii habaryartii kuwaasaa maydhay kuwaasi markaa way maydhi karaan wuxuu yidhi wain kaanat imra'atan haddii qofkan dhintay qof dumara ay tahay hasalaha nisaau laqaarib waxa u mudan dumarkii qaraabadeeda ahaaye yacni hadday rag iyo dumar kala ahaan lahayn maxramka isu ahaan lahaayeen hooyadeed inanteedii walaashii hayaydeed kuwaasaa u xaqle oo ugu soo horeynaya marka dumarkiibaa u mudan dumarkiina waxa ugu mudan qaraabadeeda qaraabadiina waxaa ugu sii mudan kuwa maxramnimadu ay ka dhaxaynayso haddana kuwii aanay maxramnimadu ka dhexaynaynin uma nisaau lajaanibu kadibna dumarkii kale ayaa xaq yeelanaya uma zawju waxaa kusoo xigaya dumarkii marka dumar oo dhan baa dila waay ninkeeduu joogta ninkeedii baa oo sidii iyaduba ay ninkeeda u maydhaysay ayuu iyadana ninkeedu u maydhayaayoo nabigu alayhi salaatu wasalaam caaisha waxay warinaysay in habeen maalin nabigu intu janaaze ka yimid ay markaa tidhi waa ra'saah alla madaxa bay tihi markaasuu nabigu mayane aniga alla madaxa bal ana waa ra'saah yani anigu madaxu xanuunaya markaasay deetana uu haddana ku yidhi nabigu caaisha ku dhibi mayso de inaad haddaad iga horraysid anaaba ku maydhi lahaayoo ku kafani lahaa way hinaastay caaisha oo waxay tihi waxaa ii muuqata adigii oo deetana intood dumarkaaga mid kamida ah gurigaygii keensatay halkan ku aroosay ayaa markaa <laughs> ii muuqata bay tihi radia allahu anha marka dee waan ku maydhi lahaa adaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga fahmayaa in nin gabadh xaaskiisii uu ninkii maydhi karayo cali bn abi aalibna faatima isagaaba maydhay baa dee saxaabadiina way joogtayoo de faatima waxay dhimatay geeridii nabiga lix bilood unbaabay ka dambeysay radia allahu canha khilaafadii abubakar bilowgeedi horaanteedii bay dhimatay saxaabadii wada joogeen cidina markaa kuma inkari uma awju uma rijaalu aqaaribu haddana raggii qaraabada ahaa ayaa maydhaya oo sidii aynu dumarkii qaraabaduba nidhi ninkii way maydhayaan raggii qaraabada oo loola jeedo wixii maxaarimteeda ahaa ilan qaraabadii in adeerkii baa soo geliya in abtigii kuwaa looma jeedo kuwii maxaarimteeda ahaa baa loo jeeda ama in adeerkeedi in abtigeed iyagu waa iyo habrawadaaggeediyo kuwaasi waa ajaanibka xisaabsan yihi marka maxaad halkan arkaysaa raggii ajaanibka ahaa dumarkii marka la maydhayo lama soo gelin markii rag la qof ragga la maydhayana dumarkii ajaanibka ah lama soo gelin isagaa inoo inoo sheegdo wuxuu yihi wadawulmaxaarimi axaqu min gayrihim wadawulmaxaarimi kuwii maxaarimta u saaxiibka yani maxramka ahaa ayaa axaqu min gayrihim kuwa aan maxramka ahayn ka xaq leh kuwa maxramka ah baa kuwa aan maxramka ahayn ka xaq leh buuli muxuu ka hadlayaa musanifku halkan dambe arijaalul aqaaribu loo celin maayo laannu haddaad halkan u celiso waxa soo bixi in gabadhii nin maxramo iyo midaan maxramo ahay qaraab oo dhamme ay maydhi karto laakiin kuwii maxramka haawni ay ka mudan yihiin kuwii kale marka halkan loo celin maaye nuqdadani ama maaratay faqradani waxay ka hadlaysaa waa cinda itixaadi اljinsi sow annisaa aqaaribu baa dumarka maydhaya laynama soo odhan halkaa horena ninka arijaalu aqaaribu baa maydhaya laynama soo odhan marka halka arijaalu aqaaribudaa hore iyo annisaa aqaaribudaa hore halkaas iyaduna aggaa ku jirtay ee maaragtay dambe nisaaulaqaarib iyaduna laba jeer bay soo noqotee nisaaulaqaaribkan dambe ee gabadha maydhay iyo rijaalulaqaaribka hore ee ragga maydhaya marka halkaa la joogo ayaa la odhanayaa dawul maxaarimi axaqu min hayrihi kuwii maxramka u saaxiibka ahaa baa waxay ka mudan yihiin kuwii kale oo markii qof ragga la maydhayo ee raggii qaraabadiisa ahabaa maydhaya dee kuwii maxramka aha baa la horreysiinaya di asabadii maalan laga yimaado casabadii la waayo qaraabadii kala soo hadhay inan ay xagga hooye ka walaala yihiin baa jooga iyo inan ay ilmaadeer yihiin marka hadda kaas adu aggii casabadu ka soo gelayaa inan ay ilmaabti yihiin waxaa maydhaya kan ay walaalaha xagga hooyo yihiin baa maydhaya oo dee isagaa markaa eh, maxram ah kan kale maxram uma ah hadday rag iyo dumar kale ahaan lahaayeen dumarkiina waa saaso oo kale marka waa cinda itixaadi iljinsi marka qof dumara la maydhayo dumarkii maydh lahaa qaraabadeeda ahaa waxaad ku kala fadili yaa maxram iyo yaan ahayn marka qof ragga la maydhayana raggii maydhi lahaa matalan aan ahayn waxaa qaraabadiisa waxaad ku kala fadili yaa maxram u noqonaya iyo yaan u noqonaynin waa kana wuxuu ku yihi fain maata rajulu nin hadduu dhinto walaysa hunaaka meeshana aanay joogin ila imra'atun ajnabiya gabadh ajnabiya aw maatat imra'atun ama qof dumare ay dhimato walaysa hunaaka ilaa rajulun ajnabiyun nin ajnabiya mooye wax kana aanu meesha joogin yumima maydhi ma jiro waa loo gebagabaynaya waa loo boodhaynaya qof dumaraa ku dhex dhimatay rag ajaaniba ilmaadeeradeedi iyo kuwa lamid waa ajaanib ama nin ragaa wuxuu ku dhex dhintay dumar ay ajnabi kala yihiin oo isgeeyaan markaa dee ajaanib bay kala yihiin isma maydhayaan isma iyadoo markaa laga soo qaadayo maadaama qofkii maydh lahaa aanu joogin ee maaragtay waxa wey qofkan maxramka u noqon lahaa ama la jinsiga ahaa waxaa laga soo qaadayaa sidiion biyo la helin oo kale biyo lagu meedhaba la waayo o kale faqdulghaasilkii ayaa faqdulmaa lagala mid dhigaya markii la waayey qof maydha waxaa laga soo qaaday qof meyd aan biyo loo helin oo kale waa loo gebagabeynaya marka tayamum ayaanbaa meeshaasi ka imanaya wa in maata kaafirun gaal hadduu dhinto fa aqaaribuhu lkufaaru qaraabadiisii gaalada ahaa ayaa xaqu ka mudan min aqaaribihi lmuslimiin qaraabadiisii muslimkaahi gaal hadduu muslimkii ku dhex dhinto oo dad muslimiinna ay qaraabo yihiin gaalana ay qaraabo yihiin dee gaalada qaadanaysa iyaga ayaa u xaq leh iyagaana aasanaya oo markaa de mayrhaya haddii markaa aanay jirin qaraabo gaala ah oo ninkan qaraabadiisu ay muslimiin u yihiin isagiina uu gaal yahay xaaladdaa iyadaa kii dimbiga ahaa waa la maydhaya oo muslimkii ayaa maydhaya kadibna waa la aasay wuxuu ihi wayasturu lmayita marka halkan de waxaa lasoo oranaya xadiidkii cali bn abi aalib radi markii abu aalib uu geeriyooday ina camaka shaykha daal qad maat odayga adeerka ahaa ee lunsanaa wuu geeriyooday buu nabiga alayh sla ku yii baa lasoo wariyey ta nabigu ku yidhi qum fawaani orodoo soo qari yani aas iqsilhuna waa la sheegay wuxuu wayasturu lmayita fi اlgasli can اlcuyuun marka haddaba meydkii la mayrayo waxa uu qofkii ka qarinayaa meydkii uu maydhayay indhaha wuu ka qarinaya wuu asturaya oo waxaaba fiican isagoo markaa khamiis oo kala gashan khamiis khafiif oo aan biyaha diidaynin inuu markaa eh, lagu mayro ayaa fiican oo markaa marada hoosteeda gacantii la geliyo waxay leeyihin khamiisku maalan inuu eh, furnaado oo halkan markaa raqabadiisu ay weynaato oo gacantii markaa ay dhexgeli karayso ayaa wanaagsan walaa yanduru lhaasilu qofkan meydka maydhaya eegi maayo ilaa maa laabudda minhu wixii daruuriya un mooyaane de meeshuu maydhayey inuu mararka qaarkood meelaha qaarkood eega inay wax leeyihin iyo in yar baahanaya laakiin isha ku badin maayo waxaa laga yaaba qofku waxyaala aanu jeclayn in la arko in jirkiisa ay ku yaallaan sidii markuu markaa noolaaba xurmada ulahaa ayaa markanuu geeroodana xormo uleeyahay wixii markaa laga maarmaana mooyaane eegeegi maysa cawradana iyada maba banaanaba oo cawradiisa in la eego iyada lamaba ogola walawlaa sida mudani an yugsala fi qamiisi in khamiis lagu maydho baa fiican nebiga alayhi salaatu wasalaam baana la soo wariyey ama maarata xadiidka uu tilmaamay in lagu maydhay qamiis usila sal slam fi qamiis nebiga waxaa lagu maydhay isagoo markaa qamiis xiran abu daawud iyo baa soo saar wuxuu ihi wagayru lmusakhani min almaai awlaa biyo aan la kululayn kuwa aan la kululayne biyaha ayaa ka mudan kuwa la kululeeyey biyo la diiriyey kuwa aan la diirin baa ka fiican ilaa an yuxtaaja in loo baahdo mooyaane ila lmusakhani kuwa diiran biyo qabow in lagu maydho baa ka fiican in biyo diiran oo la diiriyey lagu maydho sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin biyuhu markay qabow yihiin jidhka way adkaynayaan awood bay siinayaan hore isu bedeli maayo qabowgii wuu ilaalinaya laakiin hadii kuwa diiran lagu meedho inuu isbedelo ayaa soo degdegaysa marka haddaan loo baahanin biyihii diiranaa waa laga fiican yahi haddii loo baahdo oo matala de wax marsan yihiin wasak iyo wax aan ka go-ayn oo biyo diiran markaa loo baahdo xaaladdaa iyada ah waa eh, ay imanaysaa markaa in biyihii diiranaa la isticmaalo wayanwi wuxuu niyoonayaa aslahu meydka mayd ayuu niyoonayaa kii markaa maydhayay waa iska sunne saynu tilmaami doona wayunajiihi waanuu istinjaynaya oo intuu calooshiisa sidaa gacanta usoo mariyo intuu soo yar maydkiio dee sariirtii ku jiifo ayuu soo yar saasuu soo yar taagaya soo yar taagaya ku jira uga soo baxaan caloosha calooshiibuu gacanta marinaya intaa uu markaa marinayo biyahana xoog baa loo shubaya xaaladda uunsina waa la shidaya si aan markaa ur iyo waxaas loo dareemin biyahana xoog baa loo shubaya waana loo istinjaynaya markaa meydka walaa yajuusu ma banaano an yamasa cawratahu cawradiisa inuu taabto iyadu ma banaano iyo inuu eegaa toona waa inagii soo sheegay wa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa allah yamasa inaanu taabanin saaira badani jirkiisa kalena inaanu taabanin ilaa bikhirqatin halkan dambey ku jirtaa ilaa bikhirqatin maro inay la socoto inuu markaa ku taabanayo mooyaane nusakda qaar sida kaa nukadka ay la socoto iyo iyabaa laba jeer ilaa bikhirqatin ka qoray laakiin nusakdii makhtuudkahayd xaggan unbay keenayaan way u baahan tahay halka hore laftooda ilaa wax macna way u baahan tahay laakiin inaanay kitaabka kamid ahayn baa muuqata walaa yajuusu ma banaano buu yihi an yamasa cawratahu cawradiisii qofka inuu taabto oo farihiisa uu ku taabto laakiin de wuxuu xidhanaya glofski ila waa kan u isijinaya anu nidhi u isijin markanu macna biyuun baa lagu shugaya keliya maaha de meeshii waa si fiican baa loo nadiifinaya marka waxbuu xidhanaya qofkii de malaha waxaa yaraha khafiifka iyo kuma fille wax yar dee culus inuu xidho maaragtay dee jirkii markaa u kala durkarsanaado oo ayaa markaa la doonaya markaa saas ugu mayo ugu istijiyey jirkiisa kale laftiisana inuu maradaa maaragtay waxa weeyaan ka xidho ayaa fiican laakiin maaha tii ugu istijeeyey markii aad isti u tii aad xidhnayd waa tuuraysa tu kalaad gashanaysa markaasaad jirka kale ku meedhaysa wa yuwadiuhu wuu u weysaynayaa wuduu'ahu lisalaati sidii u weysan jiray markuu tukanayo kale waa kii nabigu alayh sala slam ibdana bimayaaminha wa mawaadic lwuduui minha ku bilaaba midigyadeeda iyo meelihii weysada marka meeshii weysada lagu bilaabaya kadibna midigyadeeda uma yagsilu ra'sahu bimaain wa sidrin wuxuu haddana madaxiisa ku maydhayaa biyo qasil wata sidriga inagu qasil baynu malaha isli un weyaan mar hadda maadaama meydkii lagu maydhayo marasaa ugu bixinay marka haddii damika saabuuntii oo meeshii gelaysa hadduu saabuuntii ku maydhana waa yani biyo saabuun ayaa lagu maydhay madaxaa la horreysiinaya marka markii loo weyseeyo wa yusarixu shacarahu timihiisii ama wayusarixa waa in yusarixa waa la suneeya timaha u feedho si markaa rifqiyahoo aayara si aan gafeedha bahasha ama shanlada lagu feerayaana waa inay afweylaata baa lii oonay bahal ciriiriyo timaa jaraysa noqon wayaksila shiqahu layman waxaa la sunaynaya markaa inuu dhinaca midig maydho uma alaysar haddana dhinaca bidix uma yufiidu lmaa calaa jamiici badani haddana jirhkiisoo dhanba u biyo ku sii daayo intaa markuu sameeyo hal jeer buu markaa u maydhay waad u weysaysay waxaad maydhay madaxiisii saabuun baad ku maydhay markii hore jirhkiisii kale saasoo kale isagana saabuunta hadda waad wada gaadhsiinaysaa qasilkaasi sidaa markaad hal mar saa wada gaadhsid ugu dhawaaqdo biyo kale aad ku shubaysaa ood kaga rogayso biyaha aad kaga rogaysaa dee saabuuntii bay leeyihiin oo ma dahirayaan baa la yidhi biyo saddexaad baad hadana oo nadiifa ayaad haddana ku shubaysa oo jirkiisao dhan ku gaadhsiinaysaa sidaa markaad samayso hal mayri baa dhacay hal qasda weeyaan taas markaa qasdadii mise jeer ubahantay saddex ubaahanta mid saabuuntiia markii hore madaxa dana dhinacii midig dana dhinacii bidix oo markaa intan de bogga ah. hadana waad soo rogaysaa dhinaca bidixood yar soo yar rogaysaa dhabarkii xagga midig ayaad saa u maydhaysaa markaas haddana jiifinaysa haddana dhinaca midig baad ujiifina ayaad u yarjanjeerinaysaa xaggii bidix dhabarkeedii ayaad iyadana saabuuntii intii ku wada maydhaysaa intaa markaad gaadhada haddana biyihii aad kaga rogaysay saabuunta ayaad ku maydhaysa kuwa markaad haddana saasay saabuuntii saa uga rogto ayaad haddana mar kale biyo nadiifo aan iyagu isbedelaynoo dee saafiya aad ku shubaysa taa markaad markaa saas u dhammayso hal maydhi ayaa dhacay wayafcalu daalika alaaan saddex goor ayuu markaa taa samaynaya marka saddex min saddexa weeyadi saddex min saddexay dee noqonaya soo ma waa ku ka yani kaa qaldami yatacaahadu fii kulli maratin mar walba waxa uu ku dadaalayaa imraara alyadi cala albaطni inuu caloosha gacanta mariyo si wixii ku jira soo baxaan fain ixtaaja hadduu u baahdo ila ziyaadati calaa daalika intaa inuu wax ka kordhiyo asala uu mayri oo haddii markaa dee uu u baahdo inuu mayrigii shan ka dhigo inuu toddoba ka dhigo ku nadiifoobi waayo wuu kordhinayay wa yakuunu witran waxaana fiican inuu noqdo tiro dhiman sidii nebigu alayhi salaatu wasalaam mucaiya iyo markaa u dardaarmay wayajcalu wuxuu yeeli fi lghaslati alakhiira mayriga u dambeeya kaafuuran caleentaa markaa kaafuurka waa baxarasaafki caleentiisa ayuu markaa uu eh, ku dari lakin waa inaani de waa inay wax yar ahaato dee aanay bedelin biyihi haddii biyihii bedesho daadhuto waxba daahirin maayaan oo waxaa iyadana loogu darayaa baa la yidhi kaafuurkaasi wuxuu faa'iido ku leey baa la yidhi xasharaadka cayayaanku didiyaa dadkeennu malaha kanaacadaay ku shidi jireen maan malayna cayayaanka ayuu didiyaa baa la yidhi geedkaasi oo markaa qofka uu ka fogeynay wa yuqallima waxaa la sunneeyaa inuu e, guro adfaarahu ciddihiisa wayaxufa uu gaabiyo shaaribahu shaarubihiisan saleedda minta ku yahay wayaxliqa uu xiiro caanatahu timihiisa hoose inuu iyagana u xiiro ayaa la sunaynaya saddexdan dambu markaa raaciyay cidiha waa laga gurayaa shaarubaha waa laga gaabinaya caanadana waa laga xiirayaa uu yihi waa la ysku haystaa ma la mise lama samaynaya marka shaafici qowlkiisii hore waxa uu leeyahay waa karaahiyo lama taabanayo waa loo maydhayaa uune wax laga goynayo ciddina laga jari maayo tinna laga goyn maayo sidiisaasaa loo daynaya qowlkiisi hore waa karaahiya buu leeyahy wax laga jaro qowlkiisa jadiidka ee dambe ayaa la mayane dee qofkii noolaa unbuu la mid waa la nadiifinayaa waxaana nadaafaday ku jireen waa mustaxab oo waa sunne eh. ha loo sameeyo imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu muctamad ka dhigay markaa qadiimka halka qultu adharu karaahatuhu wallahu aclamu minhaajka ku markaa eh, saddexdan lama samaynayo saddexdan u yuqalimu adfaarahu wayaxufu shaaribahu wayaxliqu caanatahu saddexdaas muctamadku waa inaan la samayneyn waa loo meeraya lakin waba laga jari wlfardu min daalika intaa wixii ka waajibihi anniyatu walguslu buu yidhi waa maydhiga iyo iyo niyada uun labun baa waajiba buu yidhi waxyaalaha kaldhub waa sunne inaad niyeyso inaad meydkii u maydhayso maydhigii meydka niyeyso iyo dee inaad maydho jirhkii oo dhan biyihii wada gaadhsiiso labadaasu weeyaan faralku in alla inta kalenu sheegayni waa sunnayaab labadii baan haddana loo wada saliminay waxaa la yidhi halkan xataa niyadu waa iska sunna in qofkii la maydho unbaa waajibe waxba xataa niyadii waajibi mayso wuxuu yihi yunashafu markii markaa loo dhammeeyo maydrhigii meydkii waa la qallajinayaa fii thawbin mara ayaa lagu engejinaya fain kharaja minhu hadduu ka soo baxo bacda algusli intii la maydhay kadib shay-un wax soo baxo uciida gasluhu maydhigiisii baa lagu celinayaa mar labaad markii loo maydhay kadib haddii ay wax ka soo baxaan halkay ka soo baxayaan dee labadii sabiileynkii xaggii dambe ama xaggii wax ka soo baxa ama kaadi soo baxda ama saxaari wax lamid ay soo baxaan maydhigii oo dhan baa lagu soo celinayaa buu yihi sababtuna waa maxay dee waxaa la doonaya ninkan maydhigani tahaaro ayuu ahaayo si dhammaystiran baa loo daahirinaya imikana waxbaa soo baxay markaa maydhigii wuu buraya dib baa loogu soo wada celinaya wa qiila waxaa la yidhi mayana yuwada-u de waxaan sabiilayinka ka baxaa wuxuu waajibin jiray weysuunbuu waajibin jiray ha loo weyseeye wax kale yaanay waajibin wa qiila kale oo la yidhi yakfiihi quslulmaxalli warda ilan isagu ma cibaadaysanayo oo ma tukanaye nadiifintiina waa loo soo sameeyey imikana waxaa ka soo baxay meeshu intii uu gaadhay uun ha la kan dambaana muctameda sheekhu ka horuu rajaxaya isagu sida idinka muuqata laakiin waxaa muctamed waa qiil kan dambe kol haddii maydkii maydrhigii loo dhameeyey waxbaa ka soo baxay dhiig baa ka soo baxay intaasun baa laga maga haddii dhiig afka iyagu ka soo baxo iyad waa laisla ogolyaho intaa un baa laga maydhaya kafankana waa laga maydhaya kafankii waa la daahirinayaa de isagiina waa laga maydhaya oo dee salaaddii baan ansaxayn baa laleey hadaan la daahirinin marka nijaasadii waa laga maydhi sidoo kale kafankiisiina hadduu kafankii dhiig yeeshay waa laga hadduu laga mari karo dhiiggii batana waa laga bedeli kadib baa lagu tukan haddii laakiin iyadoo daahir iyo nadiif yahay inta lagu tukaday oo salaaddiina ay dhacday kadib ay wax soo baxaan waa laga nadiifinunoo waa la aasi marka waman tacadara gusluhu qofkii ay suuroobi weyday in loo maydho yumima waa loo gebagabaynayay qofkii wuu gubtay lama maydhi karo uu googo-aya haddii la maydho marka maxaa la samaynayaa de waa ciid un baa iyo labadii gacmood loo marinayaa si salaaddii loogu tukado oo de tahaaradan salaaddii baa u baahanoo meydkii oo aan la daahirinin salaaddii baan asaxay markaa inta loo gebagabeeyo qiyaasan cala alxayi weeyaane ayaa kadibna lagu tukanaya hada wsala اllah wslm alaa nabiyina mxamed wallah aclam meydka intimaa laga xiro ma ba waa inagani waa karaahiyo idaa xadarat الsalaatu idaa xadarat الsalaatu falyuadin axadukum midkiin ha adimo walyaumakum akbarukum maxaa ka sarfinaya buu leeyahay wujuubka ayib walyaumakum akbarukum wajuubba ka weynihaydu tujiyo dee maaha marka waa irshaad amarka nabiga alay sala slam mesha ya ha ha may sax maaha waxaa la awdayaa waa marka u dambaysa marka la dhameeyo mayriga ee la engejinayo kafanka la dhigayo ayaa manaafidiisa la dhigayaa cod weynoo ima doonta markaasay tahay in la dhigo khayr insha alla wuxuu leeyahay aynu maarata tijaabino meydkii oo la maydhayo maaqaan taas hawl bay ubaahanaysaa waeegi doonaa insha allah